رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllهma وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bعd bab اlاstitaari عn الأcyun lilmغtasil wajawaazi tajarudihi fi اlkhalwة wuxuu baabu yahay alistitaar is-asturid can اlأcyuni indhaha layska asturo lilmuqtasili oo ruuxa qabaysanaya u sugnaaday wa jawaasi tajarudihi iyo dhardhigashadiisu inay bannaan tahay fi lkhalwati meelaha cidlada ah inuu ku dhardhigto wuxuu kaga hadlayaa ruuxu markuu qabaysanayo inuu dadka indhahooda iska qariyo iyo hadduu meel cidla joogo inuu isqaawin karo hadduu keligii yahay inuu maryaha dhigan karo haddiise meel dadka indhahoodu ay gaadhayaan uu joogo inuu dadka indhahooda iska qariyo oo is asturo labadaa masalu baabuya can yacla bni umaya anna rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam ra'aa wuxuu arkay rajula nin oo yaqhtasilu qabaysanaya bilbiraazi banaanka ku qabaysanaya albiraaz huwa alfadaa waa meesha banaankaa ah wey fa sacida markaasuu koray nebigu sal lla lay waslam almimbara fa sacada almimbar mimbarka ayuu fuulay faxamida allaha alla ayuu ammaanay wa ahnaa calayhi alla ayuu mahadiyey wa ahnaa wuu ammaanay calayhi korkiisa uma kadibna qaala wuxuu uhi nebigu sal alla alay wasalam ina allaha alle caza wajalla xayiyun waa mid xishood badan sitiirun oo astur badan asturid badan yuxibu wuxuu jecel yahay alxayaa'a xishoodka iyo wasitra asturkana waa jecel yahay ee faidaa goortii iqtasala uu qabaysanayo axadukum midkiin falyastatir hays asturo rawa waxaa wariyay abu daawuuda waannasaa'iyu kadalika axmed baa soo saaray waana xadiis saxiixa wey sidau sheekh albaani caleyh raxmatullah irwaaga uu ku tilmaamayo waa xadiis sugan wey xadiidkan waxaa loo deliishan hadduu ruuxu e, meel astura uusan joogin ama ma ahee meel ishu qabanaysaba uu joogo inuu is asturo ama uu maryihiisa ku qabaystay isagoon maryaha dhiganin ama inuu meel asturo galo haddii ayna jirin inuu isqaawiyo isagoo la arkayo taa ayuu xadiidku diidan yahay maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa xishoodka iyo asturkii alla amray tabaaraka wa tacaala culimmada badankood waxay qabaan inuu ruuxu qabaysan karo isagoo qaawan waa markaan cawradiisa la arkaynin ama meel cidluu jooga ama meel astura ayuu ku jiraa axaadiistan soo socota ayayna u deliishanayaan wuxuu yidhi wacan abi hurayrata yacni wax weeyaan xadiis baa ku soo aroortay oo uu xadiidka bahs ibnu xakiim can abihi can jaddihi asturka sidiisa xataa keliga haddaad cidlo joogto inay fiican tahay oy afdal tahay inaad isqaawisana ay ka fiican tahay oo nebiga sal alla alay waslam waxaan ku idhi buu yidhi yaa rasuul allah cawraatuna maa na'tii minha wamaa nadar rasuul allow cawrooyinkanaga maxaan la imaanaynaa maxaanse ka tegaynaa yacni maxaan asturaynaa maxaanaanse asturaynin waay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam ixfad cawrataka ilaa min zawjika aw maa malakat yamiinuka cawradaada astur ilaa xaaskaaga iyo addoontaada mooye markaasaa waxaan dhibu uhi yaa rasuula allah faarajulu yakuunu khaaliyan ninku markuu keligii yahay oo cidlo yahay ka warran markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay waslam allahu axaqu an yustaxyaa minhu min annaas allah ka xaq leh oo ka mudan dadka in laga xishoodo xataa haddaad keligaa tahay allah mudan inaad ka xishooto oo addoommada ka mudan xadiidkaasi waa xadiid abu daawuud iyo tirmidiyaa soo saaray waana xadiid xasana wa marka mar walba is-asturiddu way fiican tahay oo nebiga sal lla lay waslam waxaa sugan nasaa-i ibnu maajah iyo keyrka ay soo saareen xadiid ay soo saareen oo nebigu sal lla alay wasalam markuu qabaysanayo hadduu xataa wax kala waayo saxaabadiisa ayuu isku asturi jiray ayib sida xadiidka abusamxi uu leeyahay nabigaa qabaysanayay inuu qabaystuu damcay markaasuu yidhi wallini dahraka dhabarkaaga ii soo jeedi markaasaan dhabarka u jeediyey oo qadaadkan aadiyey markaasuu nebigu sal lla alay wasalam isku asturay oo qabaystay xadiidkii kale yowma alfatxi sidoo kale faaduma ay asturaysay markuu qabaysanayey axaadiistaasaa laga qaadanayaa is-asturku inuu mar walba fadli badan yahay wacan abi hurayrata radi allahu canhu can inabiyi sal lla lay waslam nebiga wuxuu ka warin qaala inuu yidhi bayna waqti ayuub calayhi salaam waqti nebi ayuub yaqtasilu uu qabaysanayay curyaanan asagoo qaawan fa khara waxaa daatay calayhi korkiisa waxaa ku soo daatay jaraadun ayax oo min dahabin dahab ah yacni dahab sida ayax oo kale ah ayaa kor kaga soo daatay isagoo qaawan oo qabaysanaya fa jacala markaasuu bilaabay ayuubun ayuub wuxuu bilaabay yaxdii inuu gacmaha ku qaato uu yacni ku guro fii thawbihi maradiisa inuu ku guro ah, yacni xahiga waxaa la yidhahdaa alakhdu bilyad shayga markaad gacanta ku qaadataa la yidhaahdaa marka gacan inuu marada ku uruursado ayuu bilaabay dahabkii waxaan ujeedaa ayaxii waxaan ujeeda dahabkii sida ayax ah fanadaahu waxaa u dhawaaqay rabbuhu rabbigii baa u dhawaaqay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuubu ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqnaytuka midku deeqay camaa taraa waxaad aragto mid kaa deeqay soo mayh soo waxaa kaama deeqin maxaa uruursigiisa kaa galay oo ood ka rabtaa qaala markaasaa wuxuu yidhi ayuub bala iskaba dhaafe inaad iniga deeqino waad iga deeqday wacizatika cizadaadaan ku dhaartay walaakin laa hinaa laakiin deeqtoon ma jiro bii aniga iguma sugna laa hinaa deeqtoon ma sugna bii aniga iguma sugna can barakatika aan barakadaada ka deeqtoomo ilaahu waad i deeqday oo taa hadalkama joog laakiin barakaadkaaga iyo khayraadkaaga kama deeqtoomo oo markay ii timaadaba dee waan iska urursan waay ah, markay timaadaba inaan urursado taasi waxa weye kama deeqtoomi karaba walaakiin laa qinaa deeqtoon bii aniga iguma sugna can barakatika barakadaada aan ka deeqtoomo rawa waxaa wariyey axmed waalbukhaari waannasaa'i xadiidka waxaa loo deliishaday nebiyullaahi ayuub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam oo isagoo qaawan qabaysanaya ayib abcan waxay noqonaysaa bimacnaa lalama joogo meel cidlaabu markaa ayuu ku qabaysanaya ayib waxaana deliishaday culimmada qabta meel cidlaa haddaad joogto inaad maryaha iska dhigi karto waana madhabu jamaahiir alculamaa waa laga fadli badan yahay bay leeyihiin oo inaad maryahaaga adoo qaba ku qabaysataa fiican laakiin haddaad maryaha dhigato waa jaa'is bay leeyihiin sidaasay yani badankood qabaan nin la yidhaha ibnabileyla ibn abi leyla baa laga sheegaa oo diiday alimaamu albukhaarina caleyh raxmat fi saxiixihi wuxuu ku baabeeyey baabu man iqtasala curyaanan fi lkhalwa ciddii qabaysatay meel cidlo ah isagoo qaawan ku qabaystay waman tasattara faatasaturu afdal buu ruuxii meel cidlaha ah hadduu joogay isqaawiyo maryaha dhigtay ayuu baab u yahay ruuxii is-asturay oo asturkiisa ku qabaystayna waa ka fadli badan yahay buuhi masaladu sidaas wey imam bukhaari caleyh raxmatullah uu baabeeyo hadduu ruuxu uu maryaha dhigto sidaa uu ku qabaystana waa jaa'is hadduu isagoo asturan qabaystana way ka fiicantahy marka bayna aljawaaz wاlاstixbaab ama alfadli bay udhaxaysaa masaladu sidaas man waa sida jamaahiirtu ay qabaan xadiidkan daliishigiisu wuxuu soconayaa ama asaxayaa madhabka markaan marno dhahaya sharcu man qablanaa sharcun lanaa ah, yacni dadkii naga horreeyey sharcigoodii sharci ma noo yahay mise nooma ah markii la yidhahdo sharci buu noo yahay baa istidlaalka xadiidkani sax noqonaya yani waana masle khilaafiya bayna alusuuliyiin bayna almaaniciin waalmujiziin waalmufasiliin saas wey macnaha qaar bilkuliyay diidayaan qaarna bilkuliyay ogolaanayaan qaarna way tafsiil bay gelinayaan manaa tafsiilkaasaana sax ayb wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd banuu israa'iila reer bani israa'iil yaqhtasiluuna kuwa qabaystay ahaayeen curaatan ayagoo yanduru xaaluu fiirinayo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale ay fiirinayaan iyagoo isdaawanahaya baa intay isqaqaawiyaan bay isla qabaysan jireen kee bani israa'iil culimmada qaar ka mid a waxay leeyihiin sharcigoodii baa laga yaabaa inuu saa u ogolaa culimmada qaarna waxay ku fasirayaan sida imaamu qurtubi iyo rag la mid ah ma ahe cisyaan iyo dembi dartii bay u gelayeen sidaas iyo sharcigoy khilaafeene sharciguma ogolaanayn si la yidhaahdaba adiga wax weeyaan ma sharcigaa u ogolaa mise sharcigii bay khilaafeenoo dembi ahaan bay ku ahayd si la yidhaahdaba adugu muxuu ahaayey labada faraayiba culimmadu waa qabaan yanduru bacduhum ilaa bacdin wa kaana wuxuu ahaa muusa nebi muuse wuxuu ahaa calayhi salaam yaqhtasilu mid qabaysta ayuu ahaa waxdahu keligii reer bani israa'iil meesha iyagu ay isla qabaysan jireen asagu gooni buu u bixi jiraoo keligii baa meel cidlaa ku qabaysan jira nebi muuse calayhi salaam fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa yamnacu ma diidayo muusa muuse uma diidayo an yaqhtasila inuu qabaysto macanaa la jirankanna inuu qabaysto inuu dadka la joogo la qabaysto uma diidayo ilaa annahu isagu aadaru inuu yahay mooye ilaa annahu aadar yacni waa uun sheelaalay dheheen aadarka waa ruuxa yacni waxa weeyaan xiniyuhu ka weynaadaan sheelada qaba ayaa aadar la yidhahda nafqatun fi lkhasya baa la yidhahdaa macnaha ayib marka waxay leeyihiin wuxuu isla qarinayo waa ceeb buu leeyahayo yacni waxa weeye sheeluu qabaa oo xiniyihiisaa waaweyn sidaas daraaddeed buu isla dhuumanahayaa ee dadka dhexdoodu ku qabaysan lahaa bay dheheen <laughs> waa dacaayad wey bal adugu baxsa wakaas waa midda hadda taagan wa sina loo baxsan maayo ayib haddaad is uruurisa xataa fakan maysid wallaahi maa yamnacu muusa muuse uma diidayo an yaktasila macanaa la jirankana inuu qabaysta ilaa annahu aadaruu inuu yahay mooye mid sheelo qaba inuu yahay mooye wax kale uma diidayo qaala wuxuu idhi fadahaba wuu tegay maratan mar yakhtasilu inuu qabaysto dahabadaasi bimacnaa qasada wa fadahaba wuu qastay oo wuxuu damcay maratan mar yakhtasilu inuu qabaystu damcay fa wadaca markaasuu dhigay thawbahu maradiisii wuxuu dhigay calaa xajarin dhagax korkii buu saartay caadatan markaad ama webi ku qabaysanayso ama eh, barkad ama meel un biyo ku jiraan maryaha inta la furaa la dhigtaa meesha muxuu ahaay eh, agteeda la dhigta marka dhagax buu kor saartay fa farra markaasuu cararay alxajaru dhagixii baa cararay bithawbihi maradiisii la cararay ah, dhagixunbaaba isla sii daaya la fakaday qaala wuxuu uhi fa jamaxa wuu orday musa muuse calayhi salaam biaarihi raadkiisiibuu yuu ku orday dhagixii buu macnaha daba orda macnaha dhagaxa raadkiisii iyo gadaashiisii buu ordo wuu eriyaday jamaxadaasi waa markuu ruuxu aad u ordo wa yaquulu isagoo leh thawbii xajar thawbii xajar thawbii war maradayda xajaru dhagaxow thawbii maradayda xajaru dhagaxow war dhagaxow maradayda war dhagaxow maradayda war maradayda isii buu leh xataa nadarat ilaa ay fiirisa dhagaxii meel kale ma aadine reer bani israa'iil koox ah oo meel joogtay buu yuu la dhex aaday hadduu xataa duurka la aadi waxbay ahan lahay waa meel ilaahay wax ka wado waay xataa nadarat ilaa ay fiirisay banuu israa'iila reer bani israa'iil ilaa saw'ati muusa muuse cawradiisa calayhi salaam ilaa ay fiiriyeen ayuu koox reer bani israa'iila la dhex galay fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen markay cawradiisii arkeen iyo inuusan ceeb qabin wallaahi ilaahay baan ku dhaaranay maa bimuusa muuse kuma sugna ba'sun wax dhib ah war muuse wax dhiba ma qabo dacaayad been bay ahayde wax cudur iyo sheelo iyo balaayo iyo wuxuu qabo midna ma jiro qaala wuxuu idhi fa akhada markaasuu qaatay thawbahu maradiisii buu qaatay ilaan dhagixii istaagii muhimmaddiisii wuu gutay oo isaga laftiisu ma'muur buu ahaa ma'muur buu ahaayo hawshan muhimmaddu waxa weeyaan in nabiyullaahi muusa calayhi salaam dacaayadan iyo beentan iyo ceebtan iyo waxaan lagu sheegayo meesha laga saaray marka muhimmaddiisii hadduu gutay dhagixii maradii waa iska dhigay fa akhada thawbahu maradiisii buu qaatay nebi muusa nebi muuse fa tafiqa markaasuu gudagalo wuxuu bilaabay darban garaacis bilxajari dhagaxa la garaaco dhagaxiibuu marka garaacay fa tafiqa wuxuu gudagalay bilxajari darban garaacis yacni ilaa uu dhagaxa nabarro u yeelay ilan wuu xoog badnaa soma nebi muuse calayhi salaam yacni waxa weye dhagixii ushuu la dhacay iyo nabarradu ku dhuftay way ku ooli jirtay bukhaari iyo muslim iyo axmed baa soo saaray waxay yidhahdaan waxaa ku soo degtay eh, aayadda qur-aanka fii aakhiri suurati alaxzaab yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha marka xadiidkaasi waxaa loo keenay nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waxa uu qabaysanayey isagoo qaawan oo maryihiisa bannaanka dhigtay oo dhagax saartay waxaa laga fahmayaa haddaad keligaa tahay oo aan cidina kula jooginood meel khalwa a joogto inaad maryaha dhigan kartood qabaysan karto inay jaa'is tahoo bannaan tahay ayaa loo deliishanayaa isagiiyo xadiidkii ka horreeyey ee nebiyullaahi ayuub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam labada mas'aleba istidlaalku wuxuu sax noqonayaa markii la qiro sharcu man qablanaa sharcun lanaa khaasatan waxay leeyihin imaamu shawkaani iyo hayrkii culimo kale waxay leeyihiin ee istidlaalku wuxuu sax ku noqonayaa nebigu labada qiso markuu sheegay dhacdadanina ay sidaa u taallo nebigu sal lla lay slam wax hadala kama daba dhihin hadday sharcigeenna wax ku khaldan yihiin oo sharcigeenna uu arrintaa wax ka mida khalad u arkana nebigu qisada markuu sheegay buu baraarujin lahaa min hadihi alxayfiya waxay kutusi bay leeyihiin in ay annagana mashruuc noo tahay oo noo bannaan tahay cidla hadduu ruuxu joogo inuu isqaawin karo markuu qabaysanayo sidana waataan soo tilmaanayo jamaahiiru ahlilcilmi baa qaba baabu dukhuuli gelitaankiibuu baabu yahay filmaa'i biyaha la dhex galo biduuni isaarin hoosgunti la'aantii adigoon wax hoosguntiya aan qabin macawis ama qayd wuxuun aan qabin ama sarwaal inaad biyaha dhex gasho ood ku dhex qabaysanaysa way macnaha ayb an caliyin radi allahu can caliy bni zaydin ibnu can anas ibni malikin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku wuxuu ihi inna muusa bna cimraan muusihii ina cimraan aha calayhi salaam kaana wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yadkhula inuu galo fi lmaai biyaha inuu galo markuu doonayo lam yulqi mid aan dhigin buu ahaa thawbahu maradiisa midaan dhigin xataa yuwaariya ilaa uu asturo cawratahu cawradiisa filmaa'i biyaha dhexdooda ilaa uu ku asturo ayb bimacnaa waxa weeye markuu biyaha ku qabaysanayo marada wuxuu iska furi jiray markuu intuu biyaha dhex galo ay biyuhu cawradiisa asturaan oy biyaha cawradiisa asturaan yacnii inta cawradaa markay biyuhu gaadhaan buu marada markaa iska furaya oo bannaanka u tuuranaya macnaha sidaasaa xadiidka laga wada raa waxaa wariya axmedu axmed baa wariyey xadiidka sanadkiisu waa daciif ninka uu ina yidhi cali ibnu zayd waxaa la yidhahdaa cali bnu zayd ibnu judcaan baa la yidhahdaa waana daciif sababtiis buuna xadiidku daciif leeyahay wuxuu yidhi waqad nasa wuxuu caddeeyey axmedu axmed wuxuu caddeeyey calaa karaahati dukhuuli lmaa biyaha gelitaankooda karaahaysigeeda biqayri isaarin hoosgunti la'aan la dhex galo ah, biyaha inaad dhex gasho adoon hoosgunti qabin arrintaasi inay karaahiyo tahay waxaa caddeeyey buu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmatullah ayb adiga waa nooc asturka un ka mid ah waa noocun asturka ka mid ah laazimna ma ah laazimna ma xadiidkeeduna waa xadiis daciifa ah. waana taan soo marnayo jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan haddaad cidlo joogto inaad is-asturtana way fadli badantood asturkaa ku qabaysato haddaad maryahaaga bannaanka dhigatana way kuu bannaanta saas way macnaha ayb wa qaala isxaaq isxaaq wuxuu yidhi isxaaq ibnu rahwiya wuxuu yidhi buu yidhi isxaaq ibnu rahwiya isxaaq ibnu ibraahimin alxandali ibnu rahwiya waa nin muxadis oo faqiiha ah, wey saaxibu madhab buu ahaa imaam axmed bayna saaxiib ahayn inta badana inta badanna ay iswaafaqaan madhabka wa qaala isxaaq wuxuu yidhi huwa isagu bilizaari hoos guntiga yuu afdalu ku fadli badan yahay liqowli alxasani waalxusein radia allahu canhuma maxaa ile xasan iyo xuseen baa sidaas yidhiyo yani wax way arrintaas sheegay waqad qiila ha liqowli alxasani waalxusayni radia allahu canhuma xasan iyo xuseen udhaahdeed waa labadii nebi waa labadii wiilee nebiga sal lay slam ee faaduma ay dhashay waqad qiila iyagoo lagu yidhi lahumaa iyaga waqad dakhalaa iyagoo galay almaa biyaha wa calayhimaa korkooduna uu yahay burdaani laba maro ay korkoodu saaran yihiin ayaa arrintaa yacni hadal laga yidhi oo hadal baa lagu yidhi iyaga fa qaalaa markaasaa waxay yidhaahdeen inna lilmaa'i biyaha waxaa u sugnaaday sukaanan kuwa deggan yacni isxaaq ibnu rahwiya wuxuu u deliishanayaa izaarka iyo hoos hoosguntigu inuu fadli badan yahay inaad biyaha la dhex gasho xasan iyo xusayn ibnay caliyin ama ibna caliyin cali bn abi aalib labadiisii wiil nebiguna awowga u ahaa sal lla alay waslam ayaa waxaa lagu yidhi ayagoo biyo dhex galay laba marana qaba oo hoos gunti qaba ayaa arrintaa la weydiiyey oo la yidhi maxaad muxuu ahaayey maryaha maad iska furtaan maxaad isaga qoynaysaan baa lagu yidhi markaasaa waxay yidhaahdeen inna lilmaa'i sukaanan biyuhu waxay leeyihiin khalqi dhex degan marka khalqigaa dhex degan baan iska asturaynaa maxay yihin ma jinba ma malaa'igba waxay yihiin lama yaqaan adiga wuxuu leeyahy maadaama xasan iyo xuseen ay sidaa samayn jireen waxaa fadli badan in sidaa la sameeyo hoos guntiga lagu lagu qabaysto a saas way macnaha ayb liqowli lxasani wاlxusayni waqad qiila iyagoo lagu yidhi lahumaa iyaga waqad dakhalaa iyagoo galay almaa'a wa calayhimaa burdaani faqaalaa markaasaa waxay yidhahdeen inna lilmaa'i sukaanan qaala isxaaq wuxuu yidhi wain tajarada hadduu dhar dhigto inuu isagoo dhar qaba uu ku dabaasho ama biyaha dhex galo waa sida fadliga badane daliilkeeduna waa qowlulxasan waalxusayni laakiin wain tajarada hadduu dhar dhigtana oo maryaha dhan iska furo oo isqaawiyo rajawnaa waxaanu rajaynaynaa buu yidhi anlaa yakuuna inuusan ahaanin aaiman min dembaabay ayb waxtaja wuxuuna u deliishaday masaladaasi isxaaq wuxuu u deliishaday bitajarudi muusa nebi muuse dhardhigashadiisa calayhi salaam waa xadiiskan hadda soo marnay soo ma nebi muusa dhar dhigtay oo isagoo dhar dhigtay qabaystay maadaama ay sidaas tahayna arrintu dembi ka imaan maayo hadduu dhar dhigto laakiin sida fadliga badan inuu hoos guntigiisa ku qabaysto oo yacni wax weeyaan taasaa fadli badan buu leh masaladu sidaasi isxaaq uu u sheegay waa madhabka imaam albukhaari aan hadda soo marnay wa bal waa madhabu jamaahiri ahlilcilmi saas way macnaha inaad dhar dhigato ay kuu bannaan laga fiican yahay fadli badan inaad adoo asturan aad qabaysato way macnaha baabu maa jaaa wixii yimid buu baab u yahay fii dukhuuli alxamaami xamaamka gelitaankiisa wixii ku yimid xamaamku waa meelo caam ah oo bablig ah oo lagu qabaystaa la yidhahda ata yani waxa weeye yani meelo badan waxaa loo isticmaalaa musqulaha laakiin asalka kelimadu waxay waxaa loo isticmaali jiray yani muqtasalka meelaha lagu qabaysto ee biyaha kulul leh halkaasaana laga wadaa oo meelo caam waxaa dhi jiri jiray muslimiintu markay shaam iyo dhulka ay furteen baa waxaa loo tegay meelo caamahoo dadku ay ku wada qabaystaan oo biyo kulul leh muxuu ahay xamaamka kuwaasaa la dhahaa marka gelitaankooda marka wixii ku soo arooray ma la geli karaa mise lama geli karo wa can abi hurayrata radi allahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayhi waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi man kaana ruuxii ahaaday yu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhara oo min dukuuri ummatii ummadayda raggeeda ah iyo labkeeda ah falaa yadkhul yuusan gelin alxamaama meelaha lagu qabaysta yuusan gelin ilaa bimi'zarin hoosgunti mooye hoosgunti inuu ku gala mooye isagoo qaawan yuusan gelin waman kaanat haweenaydii ahaatay tu'minu mid rumaysan billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri oo min inaafi ummatii ummaddayda dhadigeediiyo dumarkeeda ah falaa tadkhul yaynan gelin alxamaama meelaha lagu qabaystay yaysan gelin rawa wariyey axmedu axmed baa wariyey waxaa saxiixiyey sheekh albaani a xadiidku waa xadiid muxuu ahaaye haythami wuxuu leeyahay axmed baa wariyey abu khayra nin la yidhahdaa ku jira oo uu dahabi leeyahay lama garanin laakiin abu khayrahaasi waa nin muxuu ahaayey ay ku tilmaamayaan ragga qaarkood inuu ahaa nin faadil ah adiga xadiidka sanadkiisu xasan buu noqon karaa laakiin axaadiis kalea jirto u markhaati kacaysa xadiis badan oo kale ayaa u markhaati kacaysa oo ku soo arooray masalada iyada waxaa ka mid ah xadiidka jaabir cinda annasaa'i oo lafdigiisu uu yahay nebigu uu yidhi sal ly waslam man kana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir falaa yadkhul alxamaama bigayri izaar ruuxii ilaahay iyo maalinta aakhiro rumaysan yuusan gelin goobaha babliga ee lagu qabaysto ilaa hoosgunti inuu qabo mooye tirmidi iyo xaakim baa sidoo kale soo saaray min xadiidi jaabir lafdigiisuna waxa weeye man kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falaa yadkhul alxamaama bigayri izaar waman kana yu'minu biاllahi walyowmi alaakhiri falaa yudkhil xaliilatahu alxamaam ruuxii ilaah iyo maalinta aakhiro rumaysan yuusan gelin goobaha lagu qabaysto hoos gunti la'aan maalinta aakhare iyo alla iyo maalinta aakhare ninkii rumaysanna yuusan xaaskiisa gelinin meelaha xamaamaadka lagu qabaystay caamka sheekh albaani wuxuu leeyahay waa xasan xadiidka marka markii axaadiistaa la fiiriyo ragga gelitaankooda meelaha caamka ay galaan ee lagu qabaysto wuxuu shardi uga dhigay in hoos guntigiisa ruuxu uu ku qabaysto ama sarwaal ama macawi isagoo asturan uu ku qabaysto amaa dumarka ayaga lama soo waxba lagama soo reebino bixaalin min alaxwaal mutlaqanba looma ogolaanin ah, yayna ku qabaysanin yayna dhar dhiganin xadiiskii kalea ku fadhiyo xadiidu caaisha oo uu nebigu dhihi jiray sal lla lay waslam haweenaydii gurigeeda meenaan ahayn ku dhardhigata asturkii iyadii alla u dhexeeyey way jeexday isla baabkaasu isaguna ku fadhiyaa saas way macnaha wa can cabdillaahi bni camr bni caas wey anna rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalam qaala wuxuu yidhi inahaa qisadu waxa weeye satuftaxu waa la furi doonaa lakum idinka ardu lcajami cajamka dhulkiisa la idiin furi doonaa cajamku waa wixii aan carab ahayn waxaa soo gelaya furustii waxaa soo gelaya ruumtii ummadaha kale dhulkoodaa la idiin furi doonaa wasatajiduuna waad heli doontaan fiihaa dhexdeeda buyuutan guryaad ka heli doontaan yuqaalu lahaa la yidhaahdo alxamaamaad la yidhaahdo a ah, guryo magaca xamaamaad la yidhaahdo oo lagu qabaysta ayaad helaysaan ayaad ugu tegi doontaan ee falaa yadkhulaha yaysan gelin alrijaalu raggu yaysan gelin ilaa biluzuri hoosguntiyadooda inay ku galaan mooye hoosguntiga waxaa soo gelaya wax kastoo hoos laga guntado hadduu sarawaal yahay hadday macaawis tahay hadduu nooc kale yahay usurkaasi soo gelaya wamnacuu u diida annisaa'a dumarka u diida dumarku ayagu yaysan gelin ilaa mariidatan mid jiran inay tahay mooye aw nufasaa'a ama haweenka dhalay ee dhiigu ka socdayn yihiin mooye rawa waxaa wariyey abu daawuuda wabnu maajah baa wariyey kadalika bayhaqi iyo tobaraani iyo cabdirazaaq baa wariyey waana xadiid daciifa wey lanna sanadkiisa waxaa ku jira laba nin oo daciifa cabdiraxmaan ibnu ziyaadin alifriiqi waa ku jira oo daciif sheekhiisa cabdiraxmaan ibnu raaficna waa daciif labadaas sababood buu xadiidku daciif leeyahay ayib laakiin axaadiid kaleo fara badan baa macnaha ku soo aroorayso axaadiistan soo sheegnay ka mid waxaa ka mid a ah xadiidu xaakim uu soo saaray sabiicat alaslamiya baa waxay tidhi caaisha waxaa u soo galay dumar shaam ka yimid markaasaa waxay tidhi caaisha yacni waxay ku tidhi man antunna kuwee tihiin bay tihi dumarkii xaggeed ka timaadeen dumarkee markaasaa waxay yidhaheen min ahli ximsa ximsa dadkeedaanu ximsa waa magaalada suuriya ka mid a shaam markaasaa waxay tidhi sawaaxibu alxamaamaat a dumarkii oo e, yacani goobaha qabayska iyo xamaamaadka geli jiray sooma tihiin caam bay ku ahayd shaam baa caam ku ahayd macnaha oo caan ku ahayd arrinta iyada dumarkii oo xamaamaadka geli jiray sooma tihiin markaasaa waxay dhaheen ha markaasaa caaisha waxay tidhi samictu rasuula allahi sal lla alay waslam yaquul alxamaamu xaraamun calaa nisaa'i ummatii rasuulkaan maqlay bay tiri oo dhahaya xamaamaadkaasi waxay xaaraan ka yihiin ummaddayda dumarkooda ah, dumarka ummaddayda xaaraan bay ka yihiin markaasaa dumarka caaisha u yimid mid ka mid mida ah waxay tidhi faliya banaatun amtashiduhunna aw amshiduhunna bihada sharaab bay tihi caaishoy waxaan leeyahay bay tidhi gabdho waxaan ugu shanleeyaa cabbitaankan markaasaa caaisha waxay tidhi biayi sharaab cabbitaankee baad ugu shanlaysaa markaasaa waxay tidhi alkhamr khamraan ugu shanleeyaa bay tihi a khamraan ugu shanleeyaa markaasaa caaisha waxay tidhi afa kunti tayibata nafsi an tamtashitii bidami khinziir bay tidhi a naftaadu ma ku ma ku ma yani ma raalli ma ku in aad ku shanlaysato doofaar dhiiggii doofaar dhiiggii inaad ku shanlaysato naftaadu raalli ma ku tahay markaasaa waxay tidhi maya markaasaa caaisha waxay tidhi fa innahu milahu haddii ay naftaadu aynan raalli ku ahaanaynin oodan jeclayn inaad doofaar hilibkii ku shallaysato khamro inaad ku shallaysatona waa la mid bay tihi xadiidkaasi xaakim baa soo saaray wuxuuna yidhi saxiixu lisnaad dahabi baa ku waafaqay xaafid alciraaqi ayaa iqraariyey iyo mundiri sheekh albanina wuxuu leey sanadkiisu waa jayid waa muttasil silsila saxiixa buu xadiidkaa ku keenay axaadiista aan soo sheegnay iyo kuwo kaleba marka waxay tilmaamayaan sidii xamaamaadkaasi loola mucaamaloon lahaa ayib xamaamaadkaasi marka ee waxa ay noqon karayaan meelahan caamka ah ee inta badan lagu qabaysto hadday qabays leeyihiin hadda waxaan u malaynaa waddankan meelo caam ahoo lagu xaaja gutay leeyihi laakiin meel caam ahoo lagu dharrigto lagu qabaysto waa laga yaabaa inay leeyihiin meelaha qaarkood kuwa caamkaa ah marka laga wadaa babliga ah marka ragguna hadday ku qabaysanayaan oo ka maarmi waayaan maryahooda ha qabeen waa dumarkana si ahaantoodaba yaysan gelin saas axaadiistu baabkaasay ku saabsanta macnaa ayb baabu tayamumi ljunubi lisalaati ida lam yujid maaan wuxuu baabu yahay tayamum اljunub ha kitaabu tayamum dheh kitaabu tayamum gabagabaysigii ayuu kitaabu yahay tayamumku waxa weeyaan asalka tayamumka qasdi baa la yidhahdaa tayamama shay'a idaa qasadahu sharcanna waxaa la yidhaahdaa inuu ruuxu muslimku u qasto carrada ama dhulka korkiisa waxa yaalla oo wejigiisa iyo gacmaha uu ku masaxo isagoo ujeedadiisu ay tahay inuu salaada ku bannaysto ama xadadka isaga kor yeelo baabu tayamumi ljunubi midka janaabada qaba gebagabaysigiisuu baabu u yahay lisalaati salaada uu u gebagabaysto idaa goortii lam yajid uusan helin maaan biyo uusan helin waxay ka mid tahay tayamumka iyo gabagabaysigu rukhaska shareecaday ka mid taysiirka iyo fududaynta shareecaday ka mid oo macnaha waxa weeyaan haddii mar walba ay adag tahay in biyo la helo markaad biyo weydo badiil bay shareecadu ku siinaysa wax kaleeto oo booskooda kuu geli karaa lagu siinaya ooda marna waayeen labadaas dahuurayn baa la isku dhahaa dahuurayn labada shay ee lagu dahaaro qaato waa muxuu ahay waa waa wa waa waa dhulka korkiisa ama carrada iyo iyo biyaha a marka ruqso iyo fududayn yacni waxa weye shareecada fududaynteeda ka mida way macnaha jidaynta laysu jideeyey gabagabaysiga wuxuu sheekhu marka inoo baabeeyey ruuxa janaabada qaba inuu gabagabaysan karo hadduusan biyo helin marka la gabagabaysanayo laba sabab midba waa loo gabagabaystaa inaad doonayso xadadkii weynaa inaad iska qaaddo xadadka weyn waa wixii qabays waajibiya ama janaabaa kugu dhacday ama haweenaydii caadaa ku dhacday ama dhiiggii dhalmadaa yyyy muxuu ahay ka go'ay ama caadadiibaa ka go'day ama ruuxii janaabuu qabaa wixii qabays waajibin lahaa xadadka weyn baa la dhahaa xadadka yarna waxaa la yidhaahdaa wixii weyse jebiya ama weyse waajibiya labadoodaba marka waa haddaad weydo biyo waad ka gebagabaysan wuxuu soo hormariyey xadadka weyn ee qabayska waajibiya haddaad qabto oo janaabadu ay ka mid tahay biyana aad weydo inaad gebagabaysan ah, fain lam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiban fain lam tajidu maan aayadda markaad dib ugu noqoto tafaasiirta mid ka midana la maro waana midka fiican ah aayadda hore waxay soo sheegtay labada xadadba oo xadadka weyn aayadda qaybteeda horean dhihi lahay isku hal aayad weeye xadadka weyn iyo xadadka yarba way soo sheegtay aw jaa axadun minkum min alghaa'id aw jaaa axadun minkum min alghaa'id waa xadadka yar ee weysada waajibiya waad soo saxarootay waad soo kaadiday ayb aw laamastumu nnisaa'a waa galmadii oo waa xadadkii weynaa falam tajiduu maa'an biyana aydaan helin maxaa dambeeya fatayamamuu markaa gabagabaysta waatan horay usoo sheegnayoo aw laamastum in laga dhigo galma laga dhigo ayaa ka fiican aw laamastum in taabashada gacanta lagu fasiro waxyaaluhu kaga fiican yahayna waxaa ka mid mida baynu nidhi aayaddu markaa waxay wada qaadanaysaa xadadka weynna in lagaba gebagabaysan karoy mashruuc tahay xadadka yarna in laga gebagabaysan karoy mashruuc tahay baa aayadda labada macnaba way soo gelayaan haddaad selaamastum taabashada keliya ku fasirto aayaddu markaa waxay uun ka hadlaysaa gebagabaysiga xadadka yar laga gebagabaysanayo unbay sheegtay soo ma saas way macnaha marka ee aayadda laba macnaha hore ee saxaabada qaarkood ay qabaan saxiixana ah marka la maro aayaddaa tilmaamaysa ruuxa junubka inuu gebagabaysan karo wa can cimraan ibni xusaynin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kunnaa waxaanu ahayn maca rasuuli llahi sal alay slam rasuulka la jirankiisaanu ahayn fii safarin safar dhexdii socdaal fa sallaa markaasuu tujiyey binnaasi dadkii ayuu tujiyey nabigu dadkiibuu salaada ka saaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh fa idaa markaaba huwa nebigu birajulin nin buu ku sugan yahay muctasilin ah, markiiba nin ayuu arkay oo uu ku sugan yahay muctasilin ninkaasoo dadka ka fogaaday wax yar dadka ka yara durugsan oo meel gooniya fadhiya fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam maa manacaka maxaa kuu diiday nin yahow an tusalliya inaad tukato war dadka inaad la tukato maxaa kuu diiday oo adiga gooniga u fadhiistay qaala markaasaa wuxuu uhi asaabatnii waxaa i asiibtay janaabatun janaabaa i asiibtay walaa maa'a biyana ma jiraan biyana ma hayo janaabana waa igu dhacday ma garanaya markaa janaabada haddaad biyo weydo in laga gebagabaysanayo xukunkeeda ma hayo soo ma marka nin janaabo qaboon daahir ahayn ma tukado umbaa usoo baxday goonidiisu dadkii uga baxay meeshaasu ka fadhiistay intaad biyo ka helayso salaad iska dhah yaa usoo baxday ijtihaadkiisa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay slam calayka laazim bisaciidi saciidka laazim fa innahu isagaa yakfiika ku kaafinayo kugu filan saciidkaasi tafsiirkiisa waa u tegi doonnaayo waxaa la isugu khilaafsan yahay saciidku waa carrada iyo saciidka waxaa la yidhahdaa dhulka waxa korkiisa yaalloo dhan waa saciid ama geed ha ahaado ama dhagax ha ahaado ama derbi ha ahaado ama carra ha ahaado waa saciid baa la dhahaa sidaana culimmada luqada in badan baa sidaa maraysa qaarna waxay leein as-saciidku wuxuu khaas ku yahay carrada mas'aladaa khilaafkeediiya waxa ka dhalanayana waa u tegi doonnaa saas way marka saciidkaa kugu filan isagaasaa ku kaafin lahaa haddaad biyo weyday inaad dhulka korkiisa isticmaashood carrada isticmaashood ismarisood ku tayamumta taasaa kugu filan kadibna dadka aad la tukata wey macnaha masalada uu xadiidku ku tusayo oo ruuxa janaabada qaba hadduu biyo waayo inuu gebagabaysanaya ah layskuma khilaafsanaa ijmaac waayo khilaaf horoo qadiimaa jiray oo saxaabada qaarkood laga sheego laakiin yacni khilaafkaasi waa dhammaaday ayib waxaa kaleeto iyadana ee laysla ogolyahay haddii aad gebagabaysato biyola'aanna aad u gebagabaysato hadhow markaad biyo hesho inaad qabaysanayso iyadana waa laysla ogolyahay saas way macanaha yacni salaadda markaa waad ku tukan wixii salaade ee dambee soo socdana intaad biyo ka helayso waad ku tukan laakiin marka ugu horrayseed biyo hesho in aad qabaysanayso janaabadii ka qabaysanayso ayadana waa laysla ogolyahay saas man xadiista nabiguna sal lay slam sidaasay tilmaamaysa baabu tayamumi ljunubi kii janaabada qabay gebagabaysigiisii buu baab u yahay liljurxi ha boogta ama dhaawaca dartii uu u gebagabaysto jurxiga waxa weeyaan waa nabar ama boog kugu taalla weeyo jirka ku taalla taa darteed inuu u gebagabaysto can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kharajnaa waan baxnay safarin safar dhexdii baan u baxnay fa asaaba waxaa asiibay rajulan nin oo mina annaga naga mida xajarun dhagax baa asiibay dhagax baa ku dhacay fa shajahu dhagixii wuxuu dakray fii ra'sii madaxiisuu dakray dhagax baa madaxa kaga dhacay kadibna dakhar buu gaadhsiiyey uma kadibna ixtalama ninkii waa qarway intuu qarway oo uu riyooday ayuu markaasi eh, mxuu ah isku janaabay fa sa'ala markaasuu weydiiyey asxaabahu raggii saaxiibadiiee la socday buu weydiiyey safarta ay wada ahaayeen war maxaan sameeyaa hal tajiduuna ma helaysaan buu idhi lii aniga ruksatan wax ruqsa ah fi tayammumi gebagabaysiga dhexdiisa wax ruqsaa ma igu haysaa wax idan sharci ah iyo fududayn shareecada ah oo inaan gebagabaysan kara ama haysaan buui ah, nabarkanaa igu yaallo ma qabaysan karee saas madaxaa nabar kaga yaalla fa qaaluu markaasa waxay yidhahdeen maa najidu ma helayno laka adiga ruksatan wax ruqsa ah. wax idan iyo fududayn ah iyo inaad gebagabaysan kartaa diinta kugu garan maynal qabayso wixii ka dhacay ka dhace maa najidu heli mayna laka adiga kuu heli mayno ruksatan walxaal anta adigu taqdiru aad kari karto calalmaa'i biyaha korkooda adoo kari kara adoo biyo heli kara biyihiina awoodi kara boogtaan u baqahaya haa annagu ruksadaa ma hayne qabaysay ku dheh faqtasala waa qabaystay fa maata waa dhintay a hadduu qabaystay oo biyihii ismariyeyba dabcan meeshii infection bay qaaday a kadibna way caabuqday inuu u dhintay bay keentay marka ayib nabar madaxa ku yaalla ma sahlanay famaata wuu dhintay falamaa qadimnaa markaan soo galay calaa rasuulillahi sal ly slam rasuulka markaan usoo galloon u nimid ayaa ukhbira loo warramay nabiga bidalika arrinkiibaa loo warramay dhacdadaasaa nabiga loo sheegay sal lay waslam fa qaala nebigu wuxu uhi sal lay way dileen qatalahum ullahu allaha dile kuwa alla hadlaaye way dileen buu nebi ur sal lay waslam alaa sa'aluu maxay u weydiin waayeen idaa goortii lam yaclamuu ayna garanaynin idaa goortii lam yaclamuu aynan cilmigeedii aqoonteeda lahayn maxay u weydiin waayeenoo dadka u warsan waayeen intay ninka dilhayaan fa innamaa shifaa'u lciyi ruuxa jaahilkaa daawadiisu assu'aalu waa un weydiin waayo inamaa shifaau lciyi su'aal ciyiga waa ruuxa aan hadli aqoonin oo markuu hadlayo hadalku ka lumayo kaasaa ciyi la yidhahda lakiin hadda waxaa laga wadaa ruuxa jaahilkaan aqoonta lahayn daawadiisu waa inuu weydiiyo ka garanaya ah, ma aha inuu muxuu ahay isagu iska leedafuula maaha inuu iska qasbado maaha iska ijtihaado maaha mid aan waxba garanayno isaga dhaamin inuu wax weydiiyana maaha laakiin daawadiisu waxa weeye inuu weydiiyo ruux wax garanaya saasaa daawo ah inamaa shifaau lciyi su'aal inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filaa buu nabi yuri sal alay waslam ninkaa isagaa waxaa ku fila an yatayamama inuu gebagabaysto aw amase yacira wayacira dheh wayacsira inuu duubo aw yucasiba inuu duubo calaa jurxihi nabarkiisa korkiisa inuu duubo khirqatan karin inuu ku duubo yacira aw yucasib waa isku mid kadibna inuu nabarka korkiisa maro ama karin inuu ku duubo oo dusha ka saaro uma kadibna yamsaxa inuu masaxo calayhi yacni waxa weeye korkiisa inuu masaxo wayaksila inuu dhaqo markaa saa'ira jasadihi jirkiisa intiisa kalena inuu dhaqo waxaa ku filay inuu gebagabaysto meesha nabarka ana uu saaro karin iyo maro iyo wax biyaha yani wax muxuu ahaayey dhaawaca iyo nabarka korkiisa saaran inuu saaro kadibna meesha nabarka uu ku yaallo ee maradu saaran tahay inuu korka gacanto qoyan ka mariyo jidhka intiisa kalena inuu dhaqo fayow intaasaa ku filayd wa rawa waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wadaara quniyu kadalika eh, mxuu bayhaqi iyo baqawina way soo saareen waana daciif xadiikaasi xadiidkaasi waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo azubayr ibnu khurayq oo layin lxadiid ah sidaas daraaddeed ba xaafid ibnu xajar fii buluuqihi buluqulmaraamka wuxuu yidhi rawahu abu daawuud bisanadin fiihi dacfun sanad daciifuu ku wariyey abu daawuud wuxuu kaloo yidhi wafiihi ikhtilaafun calaa ruwaatihi labadaa cilluu xadiidku leeyahayo khilaaf badan iyo idiraabna waa ku jira waa midda labaadee sanadkiisana dacfi baa ku jira oo dacfigaasi zubayr ibnu khurayqaasi way macnaha ayib xadiidka intiisa kale xasan buu noqon karaa intiisa kaleoo xasan buu noqon kara waa la xoojin karaa oo shawaahid iyo waxbaa loo helayaa laakiin qaybta ugu dambaysa oo ah wayacira aw yucasiba calaa jurxihi khirqatan uma yamsax calayha calayhi wayaqsil saa'ira jasadihi intaas iyada ah ziyaadadaa ugu dambaysa wax shaahida looma hayo waa ziyaada munkara oo daciifa wa saas maanaa ziyaadadaa iyada ah laga bilaabo wayacsira ilaa dhammaadka xadiidka laga gaadho intaasi ayaa daciif ah maxaa yeele waxaa la gooni noqday zubayr ibnu khurayq baa la gooni noqday wax ku raacayna ma jiro shaahidna looma hayo sidaas daraaddeed bay daciif la tahay amaa xadiidka intiisa kale shawaahid buu leeyay ah, inta hore ee ah ku eg innamaa kaana yakfiihi an yatayammam inuu gebagabaystaa ku filayd intaasuu xadiidku ku sugan yahay oo shawaahid buu leeyay shawaahiddiisana waxaa ka mid ah xadiidka ibn cabbaas waxaa soo saaray ibnu jaaruud biisnaadin xasan isla qisada lafteeda inay tahay baan u malaynaya ibn cabbaas wuxuu leeyahay nin baa janaabooday fi shitaa xilli qabooba ah buu janaabooday markaasuu amray wuu weydiiyey markaasaa waxaa la amray fa amara fa umira bilqusli xilli qabooba bay ahayd kadibna dadku weydiiyey war waa biyahan inaan qabowga inaan ku dhintaan ka yaabi ma gebagabaystaa markaasaa waxaa lagu yidhi maya ee qabaysaa la yidhi qabow loo gebagabaysto annagu ma hayne qabaysaa la yidhi ama dhimo ama nolow markaasuu qabaystay ninkii waa dhintay qabowgii buu dhintay nebigaa loo sheegay sal lla alay waslam arrintii iyada ahayd markaasaa wuxuu idhi maa lahum qataluuhu qatalahum allah qad jacala allahu saciida aw itayamuma tahuuran a way dileen allaha dile alla wuxuu ka dhigay carrada ama saciidka wuxuu ka dhigay mid wax daahiriya sanadkiisu waa xasan xadiidka isaga markhaati buuna u yahay xadiidkii hore waxaa kaloo u markhaati kacaya ahar kaloo cabdillahi bni cabaas laga warinayo oo uu yidhi idaa ajnaba alrajulu wa bihi aljaraxatu waaljidriyu ruuxa haddii uu janaaba ku dhacdo jidhkiisana nabarra ku yaallaan fakhaafa calaa nafsihi in huwa iqtasal naftiisana uu u baqo hadduu qabaysto wuxuu yidhi yatayamamu bisaciid wuu gebagabaysan buu yidhi ayib ibn abi shaybaa soo saaray sanadkiisuna waa xasan xadiidka marka qaybta gabagabaysiga ah baa shaahid leh amaa qaybta masixidda ah iyo jidhka intiisa kale halla dhaqa ah qaybtaa iyadu ma ay lahaa wax la yidhaahdo muxuu ahaayey shaahid ma leh waa daciif xadiidku marka khulaasadiisu saasuu noqonaya ayib maxaa loo deliishanayaa waxaa loo deliishanayaa ruuxa janaabada qabaaye haddii nabar jidhkiisa ku yaallo inuu gabagabaysanayo waase masala khilaafiya haddii nabar jidhkaaga ku yaalla ama kabma ay saaran tahay kabmaa ku saaran ama jidhka nabar baa ku yaalla nabarkiina waxaa laga baqayaa hadday biyuhu gaadhaan inuu ruuxu khatar galo caafimaadkiisu halis gasho muxuu samaynaya culimmada qaarkood waxay qabaan jidhka intiisa kalena waa dhaqaya meesa kabmadu saaran tahayna korkuu gacantoo qoyan ka marinaya wuu masaxayaa sidaana waa madhabka jumhuurta waa maxay deliishadeen waxay deliishadeen qaybta dambe xadiidka ee daciifka ah soo oo isku dartay bimacnaa sheegtay masixidda ayib waxaa kaloo ay deliishadeen ahar cabdillahi binu cumar ka sugan oo inuu masixi jiray qaladiha qaarkoodna waxay yidhaahdeen wuxuu isku darayaa meeshana wuu masaxayaa meeshana wuu masaxaya wuuna gebagabaysanaya madhabka ayaa iska leh shaaficiyada waay madhabkii caanka shaaficiyadu lahayn waay saas way macnaha alimaamu shaafici jumhuuru asxaabihi iyo imaamku sidaasuu ku tegey inuu gebagabaysan meesha dhaawaca ah ee kabmuhu saaran yahayna korku ka masaxaya labadaba uu isku daray xadiidkan jaabir bay iyaguna deliishadeenoo soo gebagabana ma sheegin korka in laga masaxayana ma sheegin iyaguna kanay deliishadeen laakiin qaybta masaxa waxaynu nidhi waa daciif qolyaha qaba in lagu kaaftoomayo gebagabaysiga keliya oon waxba la masaxaynin laakiin uun la gebagabaysanayo qabayskii oo dhan gabagabaysigu kaaga filan ra'yigaasina waa ra'yiga xadiidka qaybtiisa sugani ay taageeraysa waay ilaa waxaynu yidhi xadiidka qaybta sugani waa uun tayamumka keliya soo ma masixiddu ma sugna madhabkaasina waxaa qabay alimaamu shaafici fii qowlin lishaaficiyadheh culimada shaaficiyada qowl kood a ah weeye waxaana dooranaya qaar ka mida ah sida abu tayib atabari iyo ragga la midkaa macna ra'yigaasaana xoog badan masaladu daliil ahaan waxay u xoog badan tahay in gebagabaysi keliya lagu kaaftoomayo ee wax masaxa uusan jirin intaasaa daliil leh amaa masaxa iyo masaxa iyo gebagabaysiga in laysku dara iyo labadaa ra'yiba waa daciif xadiiskaa qaybtiisa daciifkaa bayna ku salaysan tahay oy ku dhisan tahay macnaha waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya oo uu faa'iidaynayaa haddaad ruux aan aqoon lahayn aad mooddo inuu aqoon leeyahay oo aad diin u raadsato khatar baad ku geli inuuwa ku dilaaba halisa fatwada iyo jawaabta ruuxaan aqoonta lahayn uu bixiyo waa lagu dhintaa soo maalit yacni inaad naftaada ku weydaa dhec karta maxaa yeelay shareecada taysiirkeeda iyo maqaasideeda ruuxu mar hadduusan garanaynin oo aqoonteeda uusan lahayn oo uu jawaab khaldan ku siiyo halis baad ku geli halis baad ku geli yacni waxa weeyaan waxay la mid tahay sida ninkii eh, muxuu ahaayey sagaal iyo sagaashanka ninkii dilay yidhi maaratay war ii sheega dhulka yaa ugu ugu aqoon badan ee nin wadaada loo sheegay nin iska caabidaho aan aqoon lahayn laakiin mujtamacu u haystaan inuu aqoon leeyahy warkaa ninkaa aad baa le ninkaasaa sheekhu wax kala garanaya ninkii markuu u tagay wuxuui war sagaashan iyo sagaal nafood baan qabaa sagaal iyo sagaashan nafood nin qaba tawbad male leeyahy tawbad ma laha buuli ah. bikulli suhuula toobad male boqol buu kaga dhigay tiraa meel xun ka taalay wuu ku dhammaystira wuxuu garan waayay xataa aqoon darradiisa war ninkan dhiigii cabkaa xataa naftaada ka badbaadi waa garan waay kii markuu ka soo noqday buu dadkii ku soo noqdoo wuxuu yidhi war nin kaleo culimaa ii sheega buu yidhi kaasi culimo ma ahayn nin kaleo marka culimaoo diinta yaqaanaa loo sheega waxa la yidhi ninkaa kiibu u tegey war towbad ma leh nin noocaas towbad wuu leeyahay buu yidhi oo yaa isagii ilaahay dhex geli kara buu qaabku u toobadkeli lahaana waa u tilmaamay ninkii sidii buu ku toobad keenay muhimaddu maxay tahay marka muhimaddu waxa weeye jaahil markaad mooto ruuxaan aqoon lahayn inuu aqoon leeyahay aad mooto oo diin u raadsato waad ku halaagsami waana musiibada maanta jirta wa musiibada maanta jirta wa maana yacni waxa weeye baabkii fatwada iyo diinta ka jawaabiddeedii baa waxaa isu dhigo isu soo saaray kuwa aan laba is saari karin markaasaa waxa weye waxyaalihii ugu khatarsanaa wax la galo bay gelayaanoo ka jawaabayaan waxyaalihii ugu khatarsanaa marka ruux baa ku dhintay meesha hadda nin baa ku dhintay laakiin jawaabaha qaarkood ummado dhan baa ku halaagsamaya umma bikaamiliha baa ku halaagsamaysa mawaaqifta qaarkood iyo jawaabaha qaarkood halla inuu dhintaaba roonaan lahayd tanaabay qarsaa fardukulcarar waa ayib baabljunubi kii janaabada qabay buu baabuyahay oo oo yatayamamu gebagabaysanaya likhawfi lbardi qabowka baqidiisa u gebagabaysanaya yani wuu janaabooday qabays baa ku waajibay ama gabadhii caadadu ku dhacday caadadu ka go'day ama haweentii dhiigga dhalmadu ka go'day laakiin qabow baa jiro biyihiina waa ku qabow yihiin maxay samaynaysaa can camr bni caasin radia allahu annahu isagu lamaa goortii bucua la diray fii qaswati daati salaasil duulaanka daatu salaasil la yidhaahdo markii loo diray yani duulaanka isagaa hogaaminayay daatu salaasil waxay ku taallaa shaam atraafteeda shaam bay fidaha ugu sokeeya bay ku taallaa dulaan uu camr ibnu caas hogaaminahayay bay ahayd manaa isagaa ciidanka watay qaala wuxuu yidhi ixtalamtu waan qarway oo waan isku junubay fii leylatin habeen baaridatin oo qabow shadiidati albardi oo aad u qabow dhulkaa shaam yaani waxa weeyaan yurub oo kaley dhigan tahayoo meelaha qabowgu markuu dhaco aad u qabow bay ka baraf baa ka dhaca marka habeen aad u qabow baa janaaba igu dhacday buui fa ashfaqtu markaasaan baqay buuhi in iqtasaltu haddaan qabaysto an ahlika inaan halaagsamaan ka baqay buui haddaan qabaysto inayba aana kaba soo kicinoo iga raacdo ayaan ka baqay buuhi fatayamamtu markaasaan gebagabaystay buuhi uma kadibna sallaytu waan tujiyey biasxaabii ciidankii aan watay baan tujiyey salaata subxi salaaddii subax intaan gebagabaystay baan raggaygii sawuu idhi oo salaaddii subax baan ka saaray buuhi falamaa qadimnaa markaan soo galay ala rasuuli lahi sal lay slm rasuulka u soo galloon u nimid ayay dakaruu sheegeen daalika arrinkaa lahu nebiga u sheegeen waxay rasuul ilaahayow ninkaad noo dhiibtay isagoo janaabo qabuuna tujeebadheh imaam noo noqo fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay war camarow sallayta miyaa tujisay biasxaabika raggaagii wa anta junubun adoo janaabo qaba walxaal anta junub ma adoo janaabo qabaad raggii imaam u noqotay fa qultu waxaan idhi buu waxaan xusuustay rasuul ilaahayow qowlallaahi casa wajalla ilaahay odhahdiisa uu yidhi walaa taqtuluu ha dilina anfusakum nafafyaalkiinna ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday bikum idinka raxiiman mid idiin naxariis badan ah naftiinna khatar ha gelinoo ha dilina ilaahay sidaa waa idinka naxariis badan yahay aayaddaasaan xusuustay buu idhi fatayamamtu markaasaan gebagabaystay buuidhi uma kadibna sallaytu waan tujiyey buuidhi fadaxika markaasuu qoslay rasuululahi sal lay waslam walam yaqul mana uusan dhihin shay-an muusan ka dhihin waxna kama dhihin salaaddii soo celi lama dhihin waad khaldantay lama dhihin sidaasaa lagu taqriiriyey waxay ku tusi nebiga qosolkiisa iyo muusoodkiisu waa iqraar bimacnaa sidaasaad sax ku tahay wa hadday wax ka khaldan yihiin looma qosleen soo maha lagamana aamuseen ee waa la sixi lahaa haddii laga aamusay bal iskaba dhaafay qosolla lagu daray oo uu nebi maxamed yahay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bimacnaa ogolaansho wey macnaa rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud wadaara qutni kadalika xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan sheekh albaani xaafidkuna wuxuu le waa ibn xajare sanadkiisu waa qawi buu leeyahy bukhaarina wuu tacliiqiyey bisiiqati tamriid xadiidkani marka xadiid sugan wey wuxuuna daliil u yahay ruuxu goortuu ka baqo inuu biyaha qabow dartood uga baqo janaabana uu qabo ama qabays ku waajibo wuu iska gebagabaysanaya ayb uu iska gabagabaysan hadduu gebagabaystoo sidaa ku tukadana ma soo celinayo cala araajix saas way macnaa sida xoogga badan ma soo celinayo maxaa yeelay wixii ilaahay ku waajibiyey wuu la yimid tabartiisuna waa intaa laakiin waxay leeyihiin waa marka uusan ruuxii heli karin biyo kululoo uu ku qabaysto min baabi ma laa yatimu alwaajibu ila bihi fa fahuwa waajib wixii waajibku uusan dhammaystirmaynin isaga in la helo mooyo isaguna waajib buu noqonaya haddayba janaaba kugu dhici oo amad riyoon ama reerkaagii aad isarkaysaan meeshuna ay meel qabow tahay wixii aad biyo ku kululaysan lahayd teknolojiyada iyo horumarka adduunka hadda meeshuu gaadhay waxyaalaha fududee si fudud biyaha loogu kulaysan karo waa inaad diyaarsato min baab maa laa yatimu alwaajib ilaa bifawaajib waajib way kugu imaan waa inaad ku talagasho marka laakiin wakhtiyo waxaa dhici karta ama meeshu korontaba ma leh ama korontadii baa ka tagtay ama weelkii baa kaa hallaabay aad biyahaba ku kullaysanaysa ama sidun bay wax kaa noqdeen xaaladaha imaan karaya xaaladaha iyadaa marka waad gebagabaysan salaadana soo celi maysa sax ku tahay xilligii biyuhu kuu kululaadaanna salaada soo socota saan tilmaanayba waa inaad u qabaysato waataan hadda soo sheegnay macnaha ayib sheekhu wuxuu marka fiihi xadiidkan waxaa ku sugan min alcilmi cilmiga xaggiisa ihbaatu tayamumi cilmiga xaaluu ka mid yahay waxaa ku sugan ithbaatu tayamumi gebagabaysiga oo la sugo bardi loo gabagabaysto qabowka cabsigiisa in loo gebagabaysto arrintaas sugideeda ayaa xadiiska ku jira cilmiga ka mid wa suquutilfardi iyo faradkii dhicitaankiisa bihii gebagabaysigaa dartii uu ku dhacayo waajibkii addoonka saarnaana inuu intaa kaga dhacayana waa laga qaadanaya waa xaggeen ka qaadanay hede amr ibnu aas nebigu ma dhihin soo celi ma dhihin soo meesha meeshaa waxaa laga fahmay faradkii waa kaga dhacay waajibkii intaasu kaga dhacay wa sixat liqtidaa waxaa kaloo ku jira oo cilmiga ku jira ka mid a ah, sixatu iqtidaa'i almutawadi'i kii weysaystay ku xidhashadiisa asixiddeeda bilmutayamimi mid gebagabaystay uu ku xidho yacani mas'alo wey iyadana khilaaf ka taagan yahayo laba ruuxoo midna soo gebagabaystay madiine uu soo weysaystay ayaa kii gebagabaystay baa imaam noqday kii weysaystayna ma'muum buu noqday a mas'aladaasi inay asaxayso oo imaamkaagu hadduu gabagabo ku tukanayo adiguna weysaysi aad ku tukanayso inay salaadiinnu asaxaysana waa laga qaadanaya maxaa yeele camr ibnu caas markuu saxaabada tujinayo asagu waa gabagabaystay saxaabaduna waa weysaysteen ficlan soo ma markas inay salaada noocaasi asaxaysana waa laga qaadanaya waana madhabu aa'ifa min alculamaa wa iqtidaa'i lmutawadi kii weysaystay ku dayashadiisa asixideeda bilmutayamimi uu ku dayday taana waa laga qaadan waxaa kaloo laga qaadanaya wa ana atayamuma gebagabaysuguna laa yarfacu inuusan kor yeelaynin alxadaa xadadka inuusan kor yeelayninna waa laga qaadanaya waa masale kaloo fuqahadu isku khilaafsan yihiin oo ah markaad gebagabaysato hal tayammumu raaficun am mubiixun waay a tayamumku sidiisaba xadadkii laga gebagabaysanayey laga tayammumayay miyuu qaaday oo meesha ka saaray mise xadadkii waad qabtaaye waxaad uun kuu banneeyey inaad tukan karto adoo qaba waa masale khilaafiya waay waxayna leedahay aathaar fara badan masaa'il badan oo ku dhismaysaa jirta khilaafkaas saas way macanaha tayammumku ma raafic oo xadadkii wuu qaadayaa inta aad biyo ka helayso mise tayammumku waa mubiixoo xadadkii kaama saaraye waad qabtaa xadadkiiye laakiin waxa uu kuu bannaynayaa uun cibaadadii unbuu kuu bannaynaya labadaa kay tahay waa sheekhu wuxuu leey marka xadiidkan wuxuu ku tusi tayamumku inuusan xadadka qaadin ouna meesha ka saarin xaggee laga qaadanayaa xadiidka ya waxaa laga qaadanayaa camr ibnu caas markuu soo gebagabaystay salaadiina tukaday nebigana ayuu yimaadee nebigu wuxuu ku yidhi asallayta biasxaabika wa anta junub saxaabadaadii miyaad tujisay adoo janaabo qaba u fiirso camr soo mu soo gebagabaysan isagoo soo gebagabaystay buu salaadda ku jiraa salaadda markuu tukinayo nebigu wuxuu leeyay janaabaad qabtaa baa lagu yidhi waana soo gebagabaystay ogow meeshaa maxaa laga qaadan marka gebagabaysigii xadadkii janaabada ma qaadin eh laakiin wuxuu u banneeyey inuu salaada tukan karo sidaasaa loo deliishanaya way macnaha oo halkaasaa laga deliishanaya wa ana tayamuma laa yarfacu alxada masaladu waa masale khilaafiya wasawaabu waxa weeyaan inuu tayamumku yahay raafic lilxadath ilaa wujuudi ilmaa inta biyo aad ka helayso xadadkii wuu qaaday oo maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya inaad gebagabaysan karto waqtiga ka hor waxaa ka dhalanaya haddaad gebagabaysato inuusan gabagabadu aynan buraynin salaadahaad rabtana intaad rabto salaad waajiban inaad ku tukan karto waxaa soo gelayoo ka dhalanaya in wakhtiga bixitaankiisu uusan tayamumka jebinaynin waxaa ka dhalanaya haweentu hadday gebagabaysato caadadu markay ka go'do ay gebagabaysatoy biyo weydo in loo galmoon karo intaa iyo masaa'il kaloo fara badan baa khilaafka ku salaysan hal tayamumu raaficun am mubiixun masaa'il badan baa ku salaysan oo fuqahadu isku khilaafayaan macnaha ayb wuxuu sheekhu yidhi waxaa kaleeto oo cilmiga ka mid oo ah xadiidkan laga qaadan wa ana tamasuka qabsiga bilcumuumaati nusuusta cumuumaadkeeda la qabsado xujatun inay xujo tahay waadixatun oo cad saxiixatun oo saxiixa wa nusuusta cumuumkeeda macaanida guud ee nusuustu faa'iidaynayso in la qabsadoo lagu falo ilaa laga helayo wax khasisa taasi inay xujo cadoo saxa tahayna way ku tus xaggee iyadana laga qaadanaya ya ah. walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman buu camru macaas daliishaday naftiinna ha dilina ma tayamun bay ku saabsan tahay ya laakiin maxay ku saabsan tahay wax kastoo nafta dilkeeda keeni kara ha gelina soo ma halkaasuu marka aayadda cumuumkeeduu deliishaday masaladiisana u deliishaday marka nusuusta cumuumaadkeeda in la deliishan karo ayay ka kutusi manaa ayib wixii naftiina dilaya daaya waxay la mid taho kale innagoo yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman qaadkay xarimaysaa qaadka inuu xaaraan yahay kutusaysaa markaasaa wuxuu yidhi ninkii qaadka cuni jiray waxaad keentaa aayad dahaysa yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kulu lqaata ah. war dadka muminiintow qaadka ha cunina aayad dahaysa keen war maya ilahay wuxuu uhi walaa taqtuluu anfusakum naftiina ha dilina cumuumka aayadda daliishigeedu marka waa sax soo ma maxaa yeelay naftii buu dilayaa soo shay kastoy sugnaato inuu sabab u noqonayo nafta dilkeeda baa loo deliishanayaa walaa taqtuluu anfusakum cumuumaadka nusuustay ka mid tahay macnaha baabu ruksati idankiibuu baabu yahay fi ljimaaci galmada laysu idmo licadami almaa'i biyo la'aantoo darteed ayib yacni ruux hadduu biyo waayo oo biyo la'aan uu yahay inuu galmoon karo kadibna uu gebagabaysan karo can abi darin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi ijtawaytu waan waan waan xanuunsaday ama ijtawaytu waan dal waan daltabyooday almadiinata magaalada madiina ayaan ku daltabyooday oo hawadeedii baan la qabsan waayo wa fa umira lii markaasaa fa amara lii wuxuu ii amray rasuululahi sal lay waslam biibilin geel buu ii amray yacni geel inaan aaduu ii amray fa kuntu waxaan ahaa buuhi fiihaa geelaa dhexdiisaan ah fa ataytu nabiya nabigaan u imid sal lay wasalam fa qultu markaasaa waxaa yidhi halaka abuudarrin abuudar waa halaagsamay rasuulilaahi qisadu way dheer tahay geeluu la joogay oo caana cabahayoo eh, yani daawa ahaan buu u dhex joogay mudduu marka geela dhex joogayoo ka caana cabahayoo janaabaa isaga dhacaysayoo meeshiisaasuu iska joogay ayb halaka abu darin abu dar waa halaagsama baan idhi rasuul ilahi qaala wuxuu ihi maa xaaluka arrinkaagu muxuu yahay maxaa ku halaagay qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ahaa atacaradu mid mid banbaxa liljanaabati janaabaan u banbixi jiroo janaaba igu dhici jirta wey walaysa walxaal laysa aynaan ahayn qurbii agtaydana maa un biyo aysan ahayn ayaan wax biya iyadoona iga ag dhowayn baan janaabo u bambixi jiroo janaaba ay ugu jirta waay reerkiisu arki jiray fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay waslam ina oo dhulka waxa korkiisa ah tahuurun waa mid daahiriya wey liman cid lam yajid aan helin almaa'a biyaha cashra siniina toban sano aan helin yacni dhulka korkiisa waxa yaalla ama carrada kaad dhahdaba waa mid daahirinaysa ama janaabadii ama xadadkii yaraa ka daahirinaysa waay ciddii biyo weyda toban sano ah, tobanka sano macnaha waxa weeyaan taxdiid ma ah eh, xataa toban sano hadduu biyo waayo xataa waa iska gebagabaysanaya waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduusan biyo helin biyaha uu la-yahay uma diidayso reerkiisa inuu u galmoodo macnaha wax weeyaan haddaad macnaha waxa weye reerkaaga xaaja kuu qabato waad iska muxuu ahay waad waad ka xaaja gudan haddaad biyo heshana khayr waad qabaysan haddaad biyo weydana waad un gabagabaysan laakiin reerkaaga kuu diidi mayso biyo ma hayo taasaa laga wadaa macnaha marka adiga oo ku tala gashan inaad gabagabaysato inaad reerkaaga u galmoon kartay kutusaysaa macnaha saasaa loo deliishanaya rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud wlsram abu bakrin asram wa hada lafduhu lafdu asram way lafdigani lafdiga abu daawuud waxa weeye ya abu nabigu wuxu uhi sl ly slm ya abaa dar ina asaciida atayiba tahuurun yani saciidka wanaagsan ee xalaaq daahirka ah waa midka wax daahiriya wey wain lam tajid ilmaa ilaa cashri siniin toban sanoba haddaad doonto biyo ayaad helin faidaa wajadta almaaa faamisahu jildaka ah, haddaad biyo hesho waqtigay dooniba ha noqotee markaa biyaha jidhkaaga taabsi bimacnaa qabayso wey waa masaladaan kasoo soo hadlaynayo muddadaasi gabagabaysigaad isticmaalay laakiin marka ugu horrayseed biyo hesho waa inaad janaabadii ka qabaysato xadiikaasi waa xadiis saxiixa wey waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan daara quطni xaakim alimaamu dahabi abulxasan ibnu qaطaan iyo sheekh albani zaylaci iyo tirmidi intuba way saxiixinayaan baabu ishtiraaطi dukuuli اlwaqti liltayamumi wuxuu baab u yahay wakhtiga gelitaankiisa oo shardi laga dhigo gebagabaysigana shardi looga dhigo markaad gabagabaysanayso ama qabays ka gebagabayso ama wayse darteed u gebagabaysee markaad gebagabaysanaysood cibaadada u gebagabaysanayso shardi miyaa inuu waqtigii galay salaada waqtigeedii inuu galay ma shardiba mise salaadoon soo gelin baad gabagabaysan kartaa masaladani waxay salka ku haysaa masaladan hadda kasoo soo hadlaynayoo yacni wax weye halid tayamumu raaficun aw mubiix haddaan idhaahno raafic weeye wakhtigoon soo gelin baad gebagabaysan kartaa haddaan idhaahno waa mubiixna wakhtigu markuu galo kadib oo xilligaad tukan rabtaa unbaad gebagabaysan kartaa masaaisha arrintaa khilaafkaa ku fadhiya ayay ka mid tahay macnaha can camr bni shucaybin can abihi can jaddii qaala wuxuu yidhi xadiiskaa horeen soo marnay oo dhahaya ina asaciida tahuurun wuxuu ka mid yahay adilada loo deliishanayo in ay gebagabaysigu uu qaadanayo xugumka biyaha oo kale oo uu raafic yahay sababtuna waxa weeye nebigu wuxuu ku sheegay inuu tahuur yahay mid wax taahiriya sida biyahoo kale waa midda labaade gebagabaysigu wuxuu beddel ka yahay ama carradu waxay beddel ka tahay biyihii waxaana asal la yaqaanaa almubdalu almubdalu lahu xukmu lmubdali minhu yani bedelka iyo mubdelu minhugu isku xugun bay qaataan booskiisiibuu galaa axkaamtiisiina waa qaataa haddii aan axkaamtaasi loo helin adilo qaar axkaamta ka mida ka reebaysa isaga saas way macnaha adiga maalan yani wax weeyaan haddii madaxweynuhu dhinto oo booskiisa uu madaxweyne ku-xigeenku yimaado soo axkaamtiisii qaadan maayo haddii axkaamta qaar ka mida uusan qaadanaynin wax ka mida uusan awooddeeda lahayn waa in uu caddeeyo nidaamka lagu caddeeyo soo saas oo la yidhaahdo taa iyo taa iyo taa ma qaadan karo asalse waxaa ah mubdelka iyo mubdelu minhuga ciwadka iyo mucawadu minhugu isku axkaam bay leeyihiin saasaa asala marka caradan iyo biyaha ay bedelka ka tahay waa inay isku axkaam qaataan sidaasaana raajixo masaladu u xoog badan tahay macnaha can camr bni shucaybin can abihi can jadii qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi jucilat waa la yeelay lii aniga waxaa la ii yeelay al ardu dhulkii waxaa la iga yeelay masjidan meel lagu tukado wa tahuuran meel lagu sujuudo lagu tukado iyo wa tahuuran mid wax daahirisa aynamaa meel kasta oo adrakatni ay igu haleesho alsalaatu salaadu ay ugu haleesho tamasaxtu carada ayaan ismarinayaa wa sallaytu waana tukanaya sanadkiisu waa xasan axmed baa wariyey sanadkiisuna waa xasan xadiidkuna wuxuu faa'iidaynayaa dhulka qaybihiisa kala gedisan oo dhan in lagu dahaara qaadan karo carada keliya ayna ahayn sida madhabka jumhuurtaa jucilat liya alardu dhulkii baa la cabiray ee lama sheegin caro keliya lama sheegin ayib waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa hadda loo deliishanayaa xadiidka aynamaa adrakatnii alsalaa tamasaxtu meel kastoy salaadii ugu heshaba carradaan ismarinaya waan gabagabaysan way waana tukanaya marka aynamaa adrakatni salaatu baa waxay ka fahmeen wakhtiga gelitaankiisu inuu shardi u yahay gabagabaysiga halkaasay ka fahmeen oo ka qaateen macna wa can abi umaamata ana rasuula llahi sal ly waslam qaala rasuulku wuxuu yidhi jucilat waa la yeelay alardu dhulkii kulluhaa dhammaanteed lii aniga ayaa la ii yeelay iyo wali ummatii ummaddayda masjidan baana looga yeelay meelaan ku tukanno wa tahuuran iyo midaan ku dahaaro qaadanno oon ku gebagabaysanno waay fa aynamaa meel kasta oo adrakad ay haleesho rajulan nin oo min ummatii ummaddayda ka mid a ah assalaatu salaaddu ay ku haleesho fa cindahu agtiisa waxaa ahaaday masjiduhu meeshuu ku tukan lahaa wa cindahu agtiisana waxaa ahaaday tahuuruhu wuxuu ku dahaaro qaadan lahaa adduunka meelaad ka joogtaba waxaad ku dahaaro qaadan lahaydna waad haysataa meeshaad ku tukan lahaydna waad haysataa ayib rawaahumaa waxaa wariyey labada xadiidba axmedu axmed baa wariyey kadalika kan dambe bayhaqina waa wariyey sanadkiisana waxaa saxiixinaya ibni xajar sheekh albaanina sidoo kale waa saxiixiyey xadiidka asalkiisuna saxiixaynku ku yaala min xadiidi jaabir kadalika muslim baa wariyey min xadiidi xudayfa iyo min xadiii abi hurayra xadiis ah, macnaha ku aroortay waa xadii mutawaatira laleeyahy oo nabiga khasaa'istiisa qaar ka mida ah tilmaamaysa macnaha ayib xadiidkanna meesha ay ka qaadanayaan inay shardi tahay wakhtigu inuu soo galo markaad gebagabaysanayso ayadana waxay ka qaadanayaan fa aynamaa adrakat rajulan min ummati asalaatu halkaasay ka qaadanayaan oo xilliga salaada wakhtigeedu soo galo unbaa la gebagabaysan bay leeyihin macnaha sidaana daa'ifa min alculamaa baa qabta ayib oo waxaa qaba mxuu ahaayey eh, eh, shaafici iyo malik iyo axmed iyo daawuud iyo eh, qolyale ayaa qaba qaarna waxay leeyihin maya shardi maaha ishtiraadkaasi wax kutusayaay oo cad ma jiro ayib baabu man wajada ruuxii helay maa yakfii wax ku filan bacda tahaaratihi dahaaradiisa qaar ka mid a ah, yastacmiluhu bacdigaa wuu isticmaalaya meeshana wuxuu u baabaynaya waxaad haysataa biyo yar biyo yar baad haysataa laakiin kuguma filla qabays baad u baahan tahay biyahaad haysatana wax yar waay kuguma filla weysaad u baahan tahay biyo yar baad haysataa kuguma filla weyse qaadadkii xubnaha qaar bay dhaqi karaan ma se wada gaadhi karaan maxaad samaynay marka aayadda qur-aankana maxay tidhi in lam tajiduu maa'an bay tidhi wax biyo ah haddaydaan helin maa'antaasi waa nakiratun fi siyaaqi nafyi waay wax biyo aba ah markaad weydaan ayaa gebagabaysigu idin furan wax magaca biyo ale ah baad haysataa muhimmaddiina ma qaban karaan maxaad samayni markaa miyaad iska gebagabaysanoo farahaad ka qaadi mise iyagaad horta ka takhallusooda isticmaali sheekhu wuxuu leeyahay horta bal iyaga meel saaroo horta iyaga isticmaal meelay gaadhaanba markaad iyagii isticmaasho yaa waxaad ku rumoobaysaa inaad tahay fain lam tajiduu maa'an biyo la'aan baa tahay markaa markaa gebagabaysa marka saas way macnaha ayb baabu man wajada ruuxii helay maa yafilan bacda dahaaratihi dahaaradiisa qaar ka mida ku filan yastacmiluhu bacdigaa wuu isticmaal kadibna hadday deeqi weydo waa gabagabaysanayaa wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal alla alay waslam rasuulku qaala wuxuu yidhi idaa goortii amartukum aan idin amro biamrin amar markaan idin amro fa'tuu la imaada minhu amarkaa xaggiisa waxaad kala timaadaan ma stadactum waxaad kari kartaan amar baan idin amray amarkii ma wada qaadan kartaanoo ma wada kartaan laakiin waxbaad ka kartaan intaad kartaan kala imaada soo ma biyo yar baad haysataa oo ku filan wejiga inay dhaqaan amarku waxa weeye markaad biyo haysato weysayso soo ma ahayn ayib maxaad kari kartaa inaad wejiga keliya dhaqdo amarkii waxaad kala timaadaa wejiga dhaqidiisa inta soo hadhay soo ma ah ma kari karti ma stadactum inta kale karaankeeda ma hays maxay biyolaba mar haddaadan biyo u haynin gebagabaysa marka su-aashu waxay imaanaysaa oo maxay tartay wejiga la dhaqay iyo gacmaha la dhaqay oon weyseqaadku dhammaystirnayn maxay faa'iidaysa maa biyaha la iska cabo ama si kale loo isticmaalo waxay faa'iidaynaysaa waxay xaqiijinaysaa cilladii lagu xidhay gebagabaysiga oo ah biyo la'aan ilan biyo la'aan markii lagu xidhay biyo haddaad haysato haba yaraadeene kumaadan xaqiiqoobin inaad biyo weyday si aad ugu xaqiiqowda marka biyahan isticmaalo karaankaaga intii aad kari karta amarka kala imow sidaasuu sheekhu marayaa waana madhabuljumhuur abuu xaniifa khilaafsan madhabujumhuur baa sidaasoo intaad kari kartaad isticmaali kadibna hadday wada gaari weydo waad gebagabaysan oo gebagabaysigaasaad markaa aad isticmaalaysaa wey macnaha ayib yani waa qaacidada la yidhaahdo maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu waay waxaan la wada haleeli karin wixii laga haleeli karo lagama tago qaacidadii kalena waxay ahayd yani almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur wixii fudud waa awaamirta shareecadoo la fulin karo ma dhacayo kuma dhacayo midaan la kari karin qayb baadan kari karin qaybna waad kari kartaa qaybtaad kari karayso ma dhacayso meesha kama baxayso sababtoo ah qaybta kale ma kari kartid ee waxaa lagu dhihi qaybtaad kari karto la imow waxaadan kari karayninna waa kaa dhacaya hada wabilahi towfiiq w sal allahuma w sllam ala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm